العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الضابط الثالث واجبات الصلاة mualifku wuxuu yidhi calayh raxmatullah daabidka saddexaad waa waajibaatu salaa salaada waajibaadkeedii waajibaatu salaati salaada waajibaadkeedu hamaaniya waa sideed sideed weeye waajibaadka salaada su-aal baa iman karto ma alfarqu bayna alrukni waalwaajib faariqay rukniga iyo waajibka jamhuuru culamaa waajib iyo rukni culimada waxaa qaybiya madhabta abu xaniifa ayaa iyadu qaybisa laakiin inta kale jamhuurta kale saddexda madhabood oo kale waxay qabaan meelmeel dhifa mooyaane in rukniga iyo waajibku isku mid yahay meesha tan hadda aynu joogno marka waa meelaha ay jamhuurtu qaybiyaan rukniga iyo waajibkay qaybiyaan oo waxay yidhahdeen culimmadu farqi baa u dhexeeya rukniga iyo waajibka ruknigu waa ka adag yahay xagga xukunka waajibka waxaa la yidhaha aruknu aakidun fi lxukmi min alwaajib aruknu aakidun fi lxukmi min alwaajib ruknigu waa ka adag yahay xukunka xaggiisa waajibka isagaa ka adag waayo ile isagii haddii hadda laga tago maxaa imanaysa salaadii in lasoo celiya soo maahadee kan kale laakiin muxuu u baahan yahay in la kaabo un soo maaha waa ka adagya waajibkana waxaa la yidhahdaa alwaajibu aqalu fi lxukmi min arukni alwaajibu aqalu fi lxukmi min arukni waajibku waa ka yar yahay xukunka xaggiisa rukniga waa ka yar yahay waajib marka laga hadlayo farqigaas hadda waa fahan maa xagga aakidka wey farqiga labaad alwaajibu laa yajburu bisujuudi sahwi bal laa budda min alityaani bihi waxaa la yidhahdaa alwaajibu aruknuaruknuheh aruknu laa yajburu bisujuudi sahwi laa yujbaru laguma kabo sujuudu sahwi laguma kabo rukniga bal laa budda min alityaani bihi waxaa lagama maarmaan ah in lala yimaado ruknigaa lagama maarmaan ah waajibka laakiin isagu waa ka duwan yahay oo waxaa la yidhaahdaa alwaajibu yujbaru idaa nusiya bisujuudi sahwi waajibkii waxaa lagu kabayaa sujuudu sahwi marka haddii aan la idmaayo la ilaawo isaga faariqa labaadna waa faariqaas faariqa saddexaada u dhexeeya alruknu laa yasqutu sahwan walaa nisyaanan ruknigu sahwina kuma dhaco nisyaanna kuma dhaco isagu laakiin waajibka waxaa la yidhahdaa alwaajibu yasqutu sahwan wa waajibku sahwina waa ku dhacaa nisyaanna waa ku dhacaa marka saddexdaa farqi ayaa u kala dhaxeeya oo saddex farqina waxaa iska leh rukniga saddexna waxa iska leh waajibka ayaa iska leh wuxuu yidhi marka sheekhu waajibaatu salaati amaaniya waajibaadka salaadu waa sideed kow takbiirat lintiqaal takbiirta takbiiraatu lintiqaal allahu akbarta guurguuridda la socota intiqaalku waa guuridda qofku ma waa taagnaa waa rukuucay waa sujuuday waa ka soo kacay waxaasoo intiqaal intiqaal maa waxaas guurguuridda caynkaas ah intiqaalkaas waa takbiiratu intiqaal baa la dhahaa iyadu nabiguna sal allau alay wasalam waa ka sugnaatay oo xadiidka abi hurayra waatuu ahaa yukabiru xiina yaquumu uma yukabiru xiina yarkacu mar dambu waa sii wadayoo uma yukabiru xataa yahwi uma yukabiru xiina yarfac wuu sii waday haddana uma yukabiru xiina yarfacu ra'sah uma yafcalu dalika fi salaati kulliha xataa yaqdiiha nebigu salawatulahi wasalaamu aleyh caynkaasu ahaa marka waatuu isaguna yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanaya nebiguna salawaatullahi wasalaamu aleyh salaatii caynkaasu amray samica allaahu liman xamidah waxaa ka mida waajibaadkii samica allaahu alle waa ajiibaa liman xamidahu cidda alle u mahadnaqda subxaanahu wa tacala waa ajiibaya oo samica allaahu liman xamidah goormuu qofku odhanayaa marka uu dhabarkiisa soo qaadayo oo rukuucda ka soo qaadayo ayuu qofkii sidaa odhanaya marka uu istaagana rabbanaa walaka alxamdu wey ahaalidu ka saddexaad rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu mahad baa adiga kuu ahaatay waa markee markaasina marka uu taagnida si fiican isu taaga wey marka labada weedhood ama labada kelmadood goormaa la kala odhanayaa waxaa la kala odhanayaa samica allaahu liman xamida waa marka aad rugaga gacmaha ka qaado kor u soo kacayso dhabarkaagu markuu istaago oo si fiican isu taagtidna rabbanaa walaka alxamdu baad dhahaysaa marka saasay u kala qaybsan tahay sida xadiidka caaisha quluu rabbanaa walaka alxamdu waatuu nabigu lahaa salawatu wasalaamu aleyh ama caaisha radi allahu tacala canha waxaa jira sunnaha nebiga sala allahu aleyh wasalam ducadaasi afar siyood bay ugu soo aroortay afar siyood laabudda qofka muslimka inuu barto si aad marba mid ula timaado ay kuugu suura gasho ku dhaqanka sunnihii nebiga caleyhi salaatu wasalaam afar siiqay kusoo aroortay siiqada koowaad in la yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu oo wow lagu ziyaadiyo sida xadiidka caaisha quuluu rabbanaa walaka alxamdu waxay kaloo ku soo aroortay rabbanaa laka alxamdu oo aan wow lahayn rabbanaa laka alxamdu sida xadiidka abi saciid ee muslim warinayay kaana sal allahu alayh wasalam idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci qaala rabbanaa laka alxamdu waxay kaloo ku timi allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma rabbanaa laka alxamdu xadiidka ibni cabaas baa isna u daliila ee muslim iyo ahlu ay soo saareen nasaa-i mooyaane inta kale ay soo saareen allaahuma rabbanaa laka alxamdu nebigu odhan jir salawatullahi wasalaamu calayh siiqada afaraad afartaa siiqa weeye marka waa rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamdu iyo allaahuma rabbanaa laka alxamdu iyo allaahuma rabbanaa walaka alxamdu afartaa siiqo ayuu ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam adkaartii uu aqrin jiray bacda arukuuc الرابع كان فراد سبحان ربي العظيم سبحان أي تنزيها لك من العيب والنقصان الله أذيك هفنان خوصك نعطي عيب النقصانات كوفنتاي ربي العظيم ربي يجيب حماني يا عيب كوفنا وينا مرة في الركوع مربو غفت الركوع ذا كورنيا سبحان ربي الأعلانا مرة مربو أورنيا في السجود سجود كورنيا والنبي صلى الله عليه وسلم مركي سودك فسبح fasabix bismi rabbika alcadiim markay soo degtay nebigu wuxuu yidhi ijcaluuhaa fii rukuucikum sabix isma rabbika alaclaa markay soo degtayna ijcaluuhaa fii sujuudikum buu nebigu salawatu wasalaamu caleyh saasaa marka rukuucdiiyo sujuuda loo kala odhanayaa nebiguna sal allahu aley wasalam waa sugnaatay inuu yidhi sida xadiidkii xudayfa oo uu lahaa xudayfa sallaytu maca annabiyi sal allahu aleyh ali wasalam fa kaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim wa fii sujuudihi subxaana rabiya alaclaa xadiidkaa saxiixa muslim iyo termidi nasai abi daawuud ibna maajah iyo axmed iyo daarami intuba ay wariyeen xadiid kale isna sugnaatay nebigu sal allau alay wasalam kaana idaa rakaca kaana rasul lahi sal allau alay wasalam idaa rakaca qaala subxaana rabiya alcadiim wabixamdihi halaatan waida sajada qaala subxaana rabiya alaclaa wabixamdihi halaatan xadiidkaa isaguna waa xadiid saxiixa abu daawuud ayaa weri sheekhulalbani sifatu salaati nebiga kusoo saaraya ah, raqamkiisu waa boqol iyo labaatan iyo toddoba marka axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa adciyadaasini mid wada bannaan ay tahay asaadiisuka lixaad rabbi kfirlii bayna sajdatayni rabbi kfirlii waa inuu qofku yidhaa allow ii dambi dhaaf bayna sajdatayni labada sujuudood inta udhaxaysa waa inuu sidaa yidhaahdo taasina waxaa u daliila xadiidka nebiga sal alay wasalam xadiidi xudayfa uu lahaa nebigu sal alay wasalam wuxuu ahaa mid yidhaahda labadaa sujuudood inta udhaxaysa rabbi kfir lii rabbi kfir lii asaabica asaabicu toddobaad atashahud lwsat waa atixiyaadka dhexe ayaa ka mid a ah haddii alidmaayo waxyaalihii haddii alidmaayo waajibaadkii salaadu ay lahayd oo nebigu sal ly slm waatuu lahaa calayh salaatu wasalaam idaa qacadtum fii kulli rakcatayni faquluu taxiyaat ataxiyaatu lilah markaad fadhiisataan laba rakacadood oo waliba ataxiyaatu dhaha nebigu waatuu laha calayh salaatu wasalaam athaaminu kan sideedaad aljuluusu lahu waa fadhiga haddii alidmaayo loo fadhiisanay atixiyaadkii laftiisa labaad atixiyaadkii koowaad baan dhihi lahaa isaga qudhiisu wuxuu ka mid yahay adiladii aynu soo marnay marka dib loo milicsado waxyaalaha waajibaadka salaaduu ka mid yahay addaabitu raabicu daabidka afraad sunanu salaati salaada sunnooyinkeedii alqowliyatu ee qowlka ahaa ee hadalka ahaa ixdaa cashara sunnatan laba iyo toban sunnadood weeye salaadu sunnooyin qawliha iyo kuwa ficli ahba waa leedah marka salaada sunnooyinkeeda qawliga ah waxa weeyaan koob iyo toban sunno weeye koob iyo toban qodob qodobka koowaad ducaau listiftaax waa ducadii furfurashada uu qofku ku furfuranayay haddii alla idmaayo salaadiisa marka uu xidhanaayo oo waa ducadii allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khaطaayaaya kamaa yunaqa thawb اlabyad min adanas ducooyinka ilaa akhiri duca wajahtu wajhi aladii fadla samaawaati ardi xaniifa muslima subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka smuka wadacaala jaduka walaa ilaaha hayruka ducooyinka la duwan baa nebiga ka sugnaaday calayh salaatu wasalaam axaadiidta meel ay ku kala yaallaan ha kala cuslaadeen laakiin waxaa waxaa la yidhaahdaa waxaa wacan si kuugu hirgalo sunnihii nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa fiican in aad marba mid ku furfurato marba mid hal istiftaax keliya aadan qabsan oo marba mid aad ku furfurato waxyaalihii nabigu ku furfurtay ee ducooyinka calayhi salaatu wasalaam istiftaaxii baa ka mid ah ka koowaad ka labaad atacawudu waa ilaahay magangelkii subxaana wa tacaala atacawud magangelka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mid a ah waxyaalihii haddii aan la idmaayo salaada sunooyinkeedii qawliga ahaa tacawudkan wuxuu u jeedaa salaada marka haddii alidmaya taxiyaadka u dambeeya la dhammaystirto in maaragtay la akriyo nebiga allah subxaana wa tacaala suu sheegay ilahay in laga magan galo shaydaanka iyo cadaawadiisa iyo haddii aan la idmaayo wixii la mida may waxaan ujeedaa taa ayaan dhihin waxaan ujeedaa salaadda marka la xidhanayo in qofku faatixada markuu istiftaaxa la yimaado kabacdi faatixada intaanu akrin inuu istiftaax sameeyo inuu sameeyo tacawud oo ilaahay ka magangalo galo subxaana wa tacaala shaydaanka iyo sharkiisa oo nebigu sal allau alay wasalam wuxuu ahaa markuu salaada tukanaayo faatixada wuxuu ka horraysiin jiray bisinkeeda acuudkuu ka horraysiin jiray acuudu billahi samiici alcaliim min ashayطaani arajiim min hamzihi wa nafkihi buu nabigu ohan jiray calayh salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah ee abu daawuud ibn maaja iyo axmed ay warinayaan sheekhu albani fi saxiixi abi daawuud uu keenayo waa aayadda qur-aankana waatay ahayd faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaani arajiim qowlu aamiina iyo aamiin qofku inuu yidhaahdo qowlka aamiin inuu yidhaahdo marka faatixada la dhammeeyo waladaaliina aamiin inuu yidhaahdo markuu imaamku waladaaliin yidhaahdo inuu ma'muumkiisna aamiin yidhaahdo waayo nebigu sal alla lay wasalam wuxuu yidhi idaa amana alimaamu faaminuu faina man waafaqa ta'miinuhu ta'miinu lmalaa'ika gufira lahu ma taqadama min danbih oo nebigu sal alla lay wasalam wuxuu leeyahay hadduu imaamku aamiin dhaho idinna aamiin dhaha haddii maaragtay u waafaqo aamiinka imaamku uu yidhaahdo iyo aamiinta malaa'igtu hadday iswaafaqaan qofka waa laga saamaxaa wixii dunuub saqaa'ir ee u hormaray qofka waa laga saamaxaya xadiidkii waali bnu cujri qudhiis waatuu ahaa kaana sal allau aleyh wasalama idaa qara'a waladaalliin qaala aamiina warafaca biha sawta nebigu sal allau aley wasalam marka uu akhriyo waladaalliin aamiin buu odhan jirayo codkana saro u qaadi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa atirmidi iyo abu daawuud sheekhu albani sifatu salaati nebi buu ku keenayaa raqamkiisu waa siddeetan iyo labo adiladaasna waxay kutusaysaa in qowl ay tahay cibaado ah qiraa'atu suura suura akrinteed baa ka mid a ah. haddii alidmaya waxyaalihii salaada wanaagsanaa inuu qofku la yimaado ee sunanta qawliga ahaa suurad akhrinteed oo xadiidka abi qataada waxaa sugnaaday nebigu sal alay wasalam inuu ahaa labada rakacadood u horreeya salaada duhur faatixada iyo wuxuu akhrin jiray laba suuradood markaasuu rakacadda koowaadna qiraa'ada dheerayn jiray rakacadda labaadna waa soo gaabin jiray marmarna rasuulku aayadaha la akhrinayo waana maqashiin jiray buu leeyay saxaabigaas marmar buuna maqashiin jiray salaada casarna wuxuu akhrin jiray rakacadda koowaad faatixada iyo laba suuradood rakacadda labaad iyo rakacadda koowaad faatixada iyo laba suuradood buu akhrin jiray rakacadda koowaadna waa yara dheerayn jiray ee rakacadda kalena waa yara gaabin jiray salaada subaxna labada ragcadood oo ay leedahayna qiraa'ada kor buu akrin jiray ta koowaadna waa dheerayn jiray labaadna waa yarayn jiray marka nabig sal alay wasalam sidaasaa sunnihiisii ka mid ahaa in qofku suuro uu qur-aankii akriyo haddii aan la idmaayo sunadii nebiga ka mid alkhaamisu kan shanaad waa aljahru fi ljahriya aljahru qofku waa inuu la jahro qiraa'adii fi ljahriya salaadii kor loo qaadayo codka ee jahriyada ahayd inuu la jahro salaada jahriyada waxa weeyaan salaada subax labadeeda rakacadood salaada jumcaha labadeeda rakacadood salaada makrib labada u horeeya salaada cishe labada u horeeya inuu qofku kor u qaado waa sunihii nebiga salawatu lahi wasalaamu calayh asaadisu ka lixaad waa al-israaru in la siraysto codkii iyo waxii la akrinayay fi siriya salaadii siriyada ahayd in la siraysto oo nebigu sal allau alay waslam salaada duhuur waa siraysan jiray qiraa'adeeda salaada casarna waa siraysan jiray dhammaanteed rakacadda saddexaad ee maqhribka hoos buu akrin jiray labada rakacadood ee dambe ee cishaha hoos buu akhrin jiray inuu kor ugu dhawaaqay qiraa'adooda nebiga lagama soo guurin calayhi salaatu wasalaam aayad aayad laakiin waa dhici jirtay mararka qaarkood aayad aayad inuu kor dadka u qaado maqashiiyo athaaminu kan sideedaad aziyaadatu waa kordhin lagala kordhiyo calaa rabbanaa walaka alxamdu calaa qawli rabbanaa walaka alxamdu qofku qowlkiisa wuu odhanaya rabbanaa walaka alxamdu inuu ka kordhin karo rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira ayiba mubaarakan fii allahuma laa maanic limaa in ducooyinka ku dardari karo inay bannaan tahay iyaduna weya waayo nebigu sal alla alay wasalam samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alard wa mila maa baynahuma wa mila maa shi'ta min shayin bacdu ayuu nebigu odhan jiray calayh salaatu wasalaam athaaminu ka aziyaadatu waa kordhinta la kordhiyo calaa tasbiixati rukuuc rukuucda tasbiixdeeda in la kordhiyo oo ziyaado lagu daro iyo aziyaadatu kordhin calaa tasbiixati sujuud sujuuda tasbiixdeeda in la kordhiyo oo xadiidka cuqba ibna caamir baa isna u daliila oo imaamu imaamu abu daawuud iyo kayrkiiba ay soo saareen sheikhulalbani sifatu salaati nebiga uu ku keenayo raqamkiisu boqol labaatan iyo toddoba ayaa waxaa rasuulku sal allau aleyh wasalam saxaabiga uu ka sheegayaa inuu rasuulku ahaa marka uu rukuuco wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi alaaan waidaa sajada qaala subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi alaaan marka dee mid waa laga kordhiyey soomaa saddex baa laga dhigay in saddex laga dhigi karo iyadana weeyaan wuxuu yidhi sheekhu tan tobnaad aziyaadatu waa kordhin la kordhiyo calaa rabbi kfir lii bayna sajdatayni qofka calaa qawlihi rabbi kfir lii hadalkiisa uu odhanayo ilaahow ii dhaaf dembiga oo ii saamax ee labada sujuudood inta udhaxaysa qofku inuu kordhin karo waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu odhan jiray rabbi ikfir warxamnii wajburnii warsuqnii warfacnii buu nebigu ohan jiray alayh salaatu wasalaam waa ziyaada waxaas dhan marka qofkii marka inta aan garanayna wuxuu ku gaabsanayaa rabbi ikfir ixdaa cashar midda koob iyo tobnaad atacawudu magangelidda ilaahay laga magan galo ayaa sunantii qawliga ka mid ah min arbacin afar bacda atashahud alakhiir ataxiyaadka dambe dabadiisa afar shay ilahay in laga magan oo nebigu sal allau alay wasalam wuxuu ahaa ataxiyaadka dambe akhrintiisa markuu ka faaruqo wuxuu ilaahay ka magangeli jiray afar qodob amarna waaba ku bixiyey in ilaahay laga magan falyatacawad billahi min arbac buu nebigu ohan jir salawatu wasalaamu calayh min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaati wa min shari fitnati almasiixi dajaal ayuu nebigu salawatu wasalaamu calayh intaasuu sheegi jiray ilahay marka in laga magan galo jahanamo sharkeeda iyo cadaabkeeda iyo cadaabta qabriga nolosha fitnadeeda geerida fitnadeeda sharka masiixu dajaal fitanta uu leeyahay ilahay laga magan galo markaasuu nabigu wuxuu ohan jiray alayh salaatu wasalaam sida xadiidka xadiidkaa hore bukhaari muslim baa soo saariyay kayrkii xadiid kaloo saxiixa ayaa nabigu wuxuu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uma liyatakhayar axadukum min adducaa'i acjabahu ilayhi qofku markaa isagu ha doorto ducada ugu cajo badan isaga xaggiisa falyadcu rabbahu caza wajal rabbigii markaa ha baryo oo ducada ha badiyo qofkii marka waxaa masale khalada ah oo bidca ah oo shareecada asal aan ku qofku inuu salaad walba markuu tukado u ducaysto gacmaha taago ama si jamaca ha u duceeyo ama si infrad infiraad ha u ducaysto masaladaas waa masale bidca ah waxaa wacan qofku nebigu sal allau alay wasalam salaadaha dabadooda marka uu tukado ma ducaysan jirin marmar marmar mooyaane hadiya gooraale ma ducaysan jirin mar markaa uu ducaysanayana gacmaha kor uma taagi jirin salaada markuu ka baxo dabadeeda uu fadhiyo laakiin wuxuu samayn jiray nebigu sal alay ali wasalam salaada marka uu taxiyaad ka dhammeeyo ayuu ducooyin badan ku dari jiray intaanu salaama naqsan ducooyin badan buu ku dari jiray neb salawatulahi wasalaamu calayh waayahay wuxuu yidhi sheekhu addaabidu alkhaamisu daabidka shanaad waa sunanul afcaali afcaashii sunnooyinkii afcaasha ahaa iyo ficilada cishruuna sunatan labaatan sunnadood weeye sunnooyinkii ficilka ahaa waa labaatan kow rafculyadayni gacmaha in sare loo qaado fii arbacati mawaadica afar goobood afar meelood marka la joogo inuu qofku labadiisa gacmood sare u qaado sunnooyinkii ficilka ahaabay ka mid tahay afartaa meelood waa maxay kala yihiin midda koowaad waa cinda takbiirati lixraam cinda takbiirati lixraam waa markii salaada la xidhanayo waa kow talabaadna waa cinda arukuuc marka la rukuucayo oo qofku uu rukuucaya weeyaan ta saddexaadna waa cinda arafci min arukuuc waa marka qofku uu rukuucda ka soo toosayo ta afaraad waxaa weeyaan cinda alqiyaami min atashahud lwal cinda alqiyaam min atashahud alwal ataxiyaadka hore qofku markuu ka kacayo salaadii saddex rakacadood ahayd ama afar rakacadood ahayd waa afartaas waa cinda takbiirati alixraam iyo cinda arukuuc iyo cinda arafci min alrukuuc iyo cinda alqiyaami min atashahud alwal salaadii saddex aan afar rakacadood ahayd waa garata soo maa afartaa nebigu dhaqan toosa u lahaa oo mar walba waa samayn jiray calayh isalaatu wasalaam waxaa jirta mid shanaad halkan sheekhu afar buu hadda kuu sheegay mid shanaad baa jirta midda shanaad sheekhu muxuu uga reebay wuxuu uga reebay hal sababa awgeed ilaa hadda wuxuu ku yidhi fii arbacati mawaadica ma odhan fii khamsati mawaadica midda shanaad wuxuu ugu dari waayey nebigu sala allahu calayhi wasalam si joogtaa uma samayn jirin kaana yafcalu axyaanan wayatruku axyaanan darsiga ma la socotaa marna waa samayn jiray marna wuu ka tegi jiray markaas waa goorma waxa weeyaan markaa shanaad uu sheekhu ku dari waayey afartan wuxuu u sheegay oo midda shanaad ugu dari waayey laba sababood sababta koowaad marna nebigu waa samayn jiray marna waa ka tegi jiray sababta labaadna nebigu sal allahu aleyh wasalam waa joogtayn jiray afartaa meelood oo meeshaa shanaad waa xaggee waa cinda sujuud marka uu nebigu sujuudayo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sujuudda labaad tii koowaad buu sujuuday tii labaad buu usoo fadhiisto inuu ku noqduu rabaa tuudii labaad markaasuu labada gacmood sare u qaali jiro dhegaha sida wax salaad xidhanaya intuu iska dhigo allahu akbar buu ohan jiray markuu kasoo toosayana muxuu samayn jiray allahu akbar waa fahamsama hadda marka sheekhu hadda muxuu sheegay afar buu sheegay taa muxuu uga tegey laba sababood midda koowaad nebigu kaana yafcalu axyaanan wayatruku axyaanan marna waa samayn jirin marna waa ka tegi jirin wuxuu kaloo nebigu uga tegey wuxuu sheekhu uga tegey oo kale afartan nebigu si joogtaa buu u samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waayo ka labaad wadculyumna gacanta midig oo la saaro cala alyusraa gacanta bidix dusheeda cala sadri laabta dusheeda la saaro salaadii markaad xidhanayso gacanta aad midigtaa gacanta bidix dur saara laabta saar halkaa laabtaada ah waxaa jira xadiis daciifa odhanaya xudunta iyo xudunta hoosteeda in la saaro xadiiskaas waa daciif laakiin af nabiga salawaatu ullahi wasalaamu aleyh saddex siyaabood ayay kaga sookayay kaga sugnaatay in gacmaha uu nebigu u saari jiray laabta saddex qaybood bal u fiirso qaybta koowaad waa wadcu lkafi lyumnaa wadcu lkafi lyumna cala alkafi lyusra cala sadri wadcu lkafi lyumna calaa cashi midig in la saaro cala alkafi lyusraa calaa cashi bidixdaahayd dusha in laga saaro cala sadri laabta in la saaro gacantii bidix baad laabta saaraysaa maxaad ka saraysiinaysaa tii midigta ahayd marka labadii kaf waa saarayihin soo maha labadii kaf kii calaa cashi midig baa waxay dusha ka saarantahay calaa cashi bidixdaahayd dusheeda labadii calaacalood isa saaran xaggee bay saaran yihiin laabtaaday saaran yihiin waa qaybta koowaad nabigu saasuu yeeli midda labaad wadcu lkafi lyumna calaa casha midigta oo la saaro cala saacidi lyusra cala saacidi alaysar dhudhunka bidixda ah marka hore gacantu halkaasay saarneen laakiin iminka maxaa la samaynayaa dhudhunkaaga bidixdaa ah baa gacantii la saaraya marka waad dhaafisay gacantii halkaa waad dhaafisay gacan calaa cashaadii midigta ahayd ayaa waxaad saartay dhudhunkaagii bidixda ahaaba dusha ka saartay qaybtaasna waa qaybta saddexaad xadiidka waxaa u dalila sahl ibnu sacdin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu dadka amri jiray sidaa inay yeelaan salaada gudaheeda qodobka saddexaad waxaa weeyaan alqabdu bilyumna calaa rusqi lyusra alqabdu bilyumna gacanta midig in lagu qabto calaa rusqi lyusra dhudhunka bidixda saasaa loo qabanaya waa xidhsaadii halkaasaad qabanaysa halkaas saaraysa marka halkaasaad haysaa oo gacantaadii midig baa waxaad ku haysaa dhudhunkaagii bidixda ahaa saasaad u haysaa saasnaaadi waa loo xidhan karaa laabta saas kugu saaranta marka hoosaa u haya saddexdaa siyaabood ayaa rasuulkeennii suubanaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa u daliila xadiidka saxaabiga hulbiaa'i la odhan jiray ayaa wuxuu ahaa nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi saasuu samayn jiray saddexdaa siiqo ay saddexdaa ficil baa nebiga ka sugnaaday inuu u samayn jiray ahaalidu ka saddexaad ee salaada sunooyinkeedii ficilka ka mid a annadaru waa eegid qofkii tukanaya uu eego maxallu sujuudi meeshuu ku sujuudayey oo qofku aanu hareerihiisa iyo hortiisa iyo meelaha iyo maryaha uu xidhan yahay iyo saacadaha iyo waxaa xidhan yahay qofku iyo qofku dumara kaatumada iyo waxay xidhantahy aanay ku mashquulin ee maxalkii sujuudda uu eego waayo xadiidka caaisha u daliila waxay tidhi lamaa dakhala rasuulu llahi sal ly sl alkacbata maa khallafa basaruhu mawdica sujuudihi kacbada markuu nebigu galow tukanaya waanu fiirsadayo labadiisa indhood meeshuu ku sujuudaya nebigu kama qaadin ilaa uu salaadii nebiga ka baxay calayhi salaatu wasalaam araabicu kan afar alqabdu cala rukbatayni alqabdu waa qabasho la qabto cala rukbatayni labada low ama labada ruug bilyadayni labada gacmood in lagu qabto fi rukuuci ay fii xaalati rukuuc xaaladda qofku rukuucsan yahay oo sida maaragtay qof wax qooshaya oo kale sidaa wax u cajiimaya sidaasaad sida qof wax cantoobinaya baad saa usoo qabanaysa marka ruuggii markuu saayay waa inaad saa u qabataa oo weli farahaaguna waa inay kala baxbaxsan yihiin farihoo kala baxsan baad saa u qabanaysaa ruuggi ruuggi waa inaad saa u haysaa inaad saa u saartana maaha inaad sidaa tiraadana maaha waa inaad saa u qabataa ruuggaaga oo saa u haya waa inaad salaadii labada ruug saa u haysaa baa la rabaa saasaa nabiga ka sunnaatay alayh salatu wasalaam waxaa u daliilay xadiidka abi xumayd uu warinayo kaana rasuul lahi sal allau alay wasalam idaa rakaca wadaca yadayhi calaa rukbatayhi kaanahu qaabidun calayhima sida isagoo inuu qabanayo aad mooda oo kale nabigu sal ly slam farahana waa kala fogeyn jiray oo farahana uu kala bixin jiray labada cududoodna tartarada ama feedhaha waa ka fogayn jiray alkhaamisu ka shanaad waa maddu dahri dhabarka waa in la toosiyo fiihi ay fi rukuuci rukuucda gudaheeda qofku dhabarkiisa waa inuu toosiyo iyo wa jacalu ra'si madaxa in laga yeelo xiyaalahu ay xiyaala dahrihi dhabarkiisa mid la siman waa in dhabarkaagii aada toosisaa markaad rukuucsantahay qofkiiba muslimka ah madaxaagiina halkaa jeegada dhakadaada ah iyo lafdhabartaada waa inaad sinto oo marka micnuhu muxuu noqonayaa madaxii korna ha u qaadin hana foorarin ee meel dhexdhexaada madaxaagii jooji lafdhabartaada iyo waxaad isku beegaysaa halkaa dhakadaada sare ee jeegada ka sarraysa ayaad isku beegaysaa saxaabadu waxay leeyihiin rasuulka markay ka sheekeynayaan calayhi salaatu wasalaam rukuucdiisii wuxuu leeyahay waabisata ibnu macbad saxaabiga la yidhaha xadiidka ibnu maaja uu soo saaray sheekhu albani saxaal jaamica ku keenayo raqamkiisu afar kun toddoba boqol soddon iyo saddex weeyaan soddon iyo labo kaana idaa rakaca lam yushkhis ra'sahu walam yusawibhu nabigu sal allau alay wali wasalam marka uu rukuuco madaxa ma fororin jirin mana qotomin jirin walaakin bayna dalik laakiin meel dhexe ayuu joojin jiray madaxiisa xadiis kale wuxuu leeyahy xadiiska waabisa kaas waa ka caaisha xadiidka caaisha isagu waa saxiixa oo muslim iyo keyrkii baa soo saaray xadiidka waabisa wuxuu leeyahay ra'aytu rasuula allahi sal allau aleyh wasalama yusallii fakaana idaa rakaca sawaa dahrahu wuxuu ahaa markuu rukuuco dhabarkuu simi jiray nebigu sal allau alay wasalam xataa law suba calayhi almaau lastaqara xitaa haddii isagoo rukuucsan dhabarka biyo lagaga shubo biyuhu waa ku sugnaan lahaayeenoo kamay daadan lahayn buu le saxaabigaas dhabarka in loo simo ayaa la rabaa asaadisu kalixaad tamkiinu acdaa'i sujuudi min alardi tamkiinu waa in la makansiiyo bimacnaa waa in lagu dhejiyo oo lagu qabto acdaau sujuudi xubnaha sujuudda waa in lagu qabto min alardi dhulka waa in lagu qabto oo xubnaha sujuudda si fiican dhulka waa in loo qabadsiiyo xubnaha laga sujuudaa waa toddoba xubnood ayaa laga sujuudaa wejiga oo halkaa fooda salaanta meesha la yidhaahdo iyo sanka oo wada socda dadka qaar baa markay sujuudayaan halkaa salaanta ah ee wejiga dhulka intay dhigaan sanka kor u taaga waa qalad sanka caaradda u horaysa iyo iyo halkaa wejiga dhulka waa inaad si fiican aada sidaa ugu dhajisaa labada gacmood calaacalahooda dhulka waa inaad dhigtaa oo weli faraha waad isku nabaysaa afarta farood saasaa laysugu nabayaa rasuulku afarta faroodna waa isku nebi jiray suulkana waa ka qaadi jiray laakiin cumar ibnu lkhaaab isagu suulka waa ku dari jiray afarta farood iyo suulka waa saasuu isugu dhejin jiray iyagoo saa isugu dhegan buu ku sujuudi jiray cumar khaaab radi allahu tacaala canhu isla markaa haddana qofku qiblada ayuu ku beegayaa faraha caaradooda xore halkaa waa saddex xubnood xubinta afraad waxaa weeye labada low ayaa afar iyo shan kala ah labada lowna dhulkaa dhiganaysaa waa afar iyo shan labada qodob ee harayna waa labada lugood farahooda calaacalasha hore waxaan ohan lahaa atraafta hore dacallada hore dacallada hore faraha haddii alidmay atraaftooda hore caaradooda hore faraha caaradooda hore ayaa qofku dhulka dhigayaayo markaasuu qiblada xaggeeda u jeedeen toddobadaa xubnood weeye waayo nebigu wuxuu yidhi sal allau alayh wasalam umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin toddoba xubnood baa ilaahay amray inaan ka sujuudo cidda aamirka waayo oo allah soo ma hadin wa tacaala asaabicu kan toddobaad mubaasharatu ljabha jabhadii waa xaggaa laga sujuudae waa inuu qofku taabsiiyo limaxalli sujuudi meeshii uu ku sujuudayey maxalkii uu ku sujuudayo qofku waa inuu taabsiiyo oo gaadhsiiyo haddii alla idmaayo meeshii uu ku sujuudayey oo qofku meel soke aanu maaragtay sujuudi dhicin ayaa la rabaa meeshuu ku sujuudayey iyo isagu waa inuu maaragtay waxba udhexaysiin sheekhu halkaa wuxuu ku radinayaa qolo waa qolada shiicada la yidhaah shiico waxay samaysaa dhulkay ku sujuudi lahaayeen ama qadiifad hadday tahay maxay wataan dhagax yar bay wataan sooma arag dhagaxa yar buu dhigaya anu waagaan waan maqli jiro lakin markaan xaramka waa dhawatega baan la yaabay jeebkaasay rag iyo dumarba ku sitaan islaamuhuna kola yar bay ku sitaan ragguna jeebkay ku sitaan markuu sujuudayo waa dhagax aan sirluwa loo sameeyey waa dhagax yaroo goobaabina ama afargeysa halkaas sujuuddaa buu dhigaya oo waxay ka aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin maxay dhagaxaan u dhiganay waxay leeyihiin waxaanu dhagaxa u dhigaynaa oo haddii aan idmaayo aanu meeshaa foodda ah oo inta kale maxaad u dhigi weydeen oo foodan keliya maxaad dhagaxa ugu beegteen waxay leeyihiin halka kan waa ciiddii xusayn ibnu caliyin xabaashii lagu aasay ciiddeedii weeyaan marka intaa meelaan ahayn dhulka dhiiggiisii baa ku daatay oo inaan ku sujuudna nooma banaana annagu isagoo waxba naga xigin waa caqiida faasida aada u kharriman wey athaaminu ka sideedaad mujaafaatu waa fogayn qofku uu ka fogeeyo cadudayhi labadiisa cududood can jambayhi tartaradiisa dhinacyadiisa safaad ku jirto dad aad la tukanayso sidaa haddaad tidhaahdo waxaa ku dhibaatoonay labada qof xaggan kaa laakiin markaad keligaad tukanayso sidaa dhedheh oo haddii aan la idmaayo labadaada dhuna dhulka ha saarin labadaada cududoodna feedhahaga ha ku dhejin dad markaad adan la tukanayn lakiin dad la tukanayso sidaa tidhaahdo ka war dhibaato maaha dee labadii qof baa ku dhibaatoonay marka wuxuu leey sheekhu mujaafaatu cadudayhi qofku waa inuu cududihiisii ka fogeeyaa can jambayhi labadiisa dhinac waa halkaa feedhaha ee tartarka inuu ka fogeeyo waxaa u daliila xadiidka ibnu buxayna ee mashhuurka ah kaana sal allahu alayh wasalam idaa sajada yujanixu fii sujuudihi xataa yuraa wadxu ibdayhi nabigu sal allahu alay wasalam marka uu sujuudayo cududaha iyo waa ka fogan jireed haddii gacmihiisa uu kala fogan jiray ilaa kilkilooyinkiisa cadaantooda ay muuqato salawaatullaahi wasalaamu aley adka bukhaari muslim weeyaan qofkii dumar ahayd ka waran iyadu qofkii dumar ahaydna ninkiibay kuula mid tahay cibaadaadka wixii nas gaar ahaan isagu u sheega mooyaane laakiin masaladaasi qayd bay leedahay qaydkeeda waa sheegnay waxa weeyaan qofku waa inaanu saf ku jirin haddii saf jamaaca uu ku jiro jamaacada la dhowrayaayo inay ku dhibaato taa la diidaya wa batnihi can fakidayhi ay wa yujaafii waa fogaynayaa batnahu calooshiisu ka fogaynayaa can fakhidayhi labadiisa bawdyood oo qofkii sujuudayey oo waxa weeyaan salaadii tukanayay wuxuu isku dayayaa inuu haddii alla idmaayo calooshiisa iyo bawdyihiisa inuu kala qaado oo taasi waxay ku imanaysaa waa qofkii dee aan iskala bixinaynba way hore u sujuuda iyadu waxaad moodaa islaantii xaamilka ahayd bay ka reebaano islaantii xaamilka ahayd oo xamligeedii u cuslaa ilaa toddoba ilaa sideed bilood meelaha ku jirtay iyadu waxaa laga yaaba markay sujuuddo inay calooshii iyo bawdihiis gaadhaan soo maahate waa dhici kartaa iyadu laakiin ciddii kale aan marka iyadu ah hawshaa ku jirin waa inay haddii alla idmaayo kala fogeeyaan bawdyahooda iyo calooshooda waa inay kala fogeeyaan waayo nebigu sal allahu alay waali wasalam salaadiisu caynkaasi ahaydoo wuxuu ictadiluu fi sujuudi sujuudda ku sinaada waatuu nebigu lahaa xadiiska bukhaari wa fakhidayhi can saaqayhi wayujaafihi waa fogaynayaa fakhidayhi labadiisa bawdiyood buu wuxuu ka fogeynayaa can saaqayhi labadiisa dhudhun oo waxaa loo jeedaa qofkii si u fadhiyey isagoo aanba iskala bixin fadhiga inuu ku sujuudo oo markaa de waxay noqonaysaa bawdiyihii xaggoodii dambe iyo dhudhumadii baa isa saaran soo maha waa hadduu qofkii oo fadhiya oo ataxiyaad qaabkii u fadhiya uu sujuudo oon soo kala kicinba soo kuma fadhiyo bawdihiisii markaa ee dhudhumadiisa kuma fadhiya de marka waxaa la sheegayaa bawdyaha xaggoodan dambe iyo dhudhumadiisa qofku waa inuu kala fogeeyaayo waa inuu kala toosaa qofku marka sujuudda uu sujuudayo ahaani cashara ka labaad wa jacluu atraafi asaabicihimaa ila alqibla wa jacaluu waa yeelid qofku uu ka yeelo atraafi asaabicihimaa faraha haddii alla idmaayo cagaha farahooda inuu qofku yeelo ila alqibla qiblada xaggeeda oo waxaa laguu sheegayaa tanna salaadii markaad ku jirto farahaaga haddii aan idmaayo ha qalqalloocin oo kuwa gacmaha iyo kuwa lugahaba xagga qiblada u jeedi athaalita cashara haalisata cashara wadcu yadayhi qofku waa inuu labadiisa gacmood dhigaa xadwa mankibayhi labadiisa garbood lasinaadkooda mabsuudatan xaal ay tahay mid safan mid fidsan madmuunatan xaal ay tahay mid ay isku naban yihiin alasaabici faraha halkan sheekhu wuxuu tilmaamayaa salaadii markii aada xidhanaysay waa meelihii gacmo koruqaadka ahaa inuu labadii gacmood sare u qaado labadaa garboodna uu la simo nebigu laba siyoodba waa ka sugnaatay ama saddex siyoodba gacmaha inuu kor u qaado oo faraha saa isugu nabo qibladana u jeediyo dhegaha labadoodaa haddii aan idmaayo dacal ee hoosena inuu ku beegoo ka xidho labada garab inuu ku beegoo ka xidhona waa sugnaatay inuu dhagaha kor u dhaafiyey xadiidka abi daawuud inuu dhagaha kor u dhaafiyey oo madaxa la simayna waa sugnaatay inuu sidaa uxidhay inuu sidaa uxidhay inuu sidaa uxidhay nebiga saddexdaas waa sugnaatay oo marna uu garbaha la simayo mar uu dhagaha caaradooda jilicsanee hoose la simayo mar uu dhagaha kor intuu u dhaafiyey xadiiska abi daawuud madaxa uu la simayo oo saa u xidhanaya waa sugnaatay saddexdaa inuu xidho qofka wey wadcu yadayhi waa dhigid qofku gacmihiisa uu dhigo xadwa mankibayhi garbihiisa la sinaadkooda mabsuudatan xaalay yihiin gacmahaasi kuwa fidsan madmuunat alasaabici farahuna isku naban yihiin waa inuu qofku sidaa yeelo waayo nabiga sal alay wasalam xadiidkii waal ibni xujrin wuxuu ahaa ana nabiya sal lay slm kaana idaa sajada damma asaabica farihiisuu nabigu isku nabi jiray marka uu salaada xidhanayana saasuu samayn jiray alftiraashu bayna sajdatayni wa fi tashahud lwal masalada afariyo tobnaad alftiraashu waa goglasho qofku uu goglado oo uu fidsado lugtiisa bidix bayna sajdatayni labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya iyo wa fi tashahudi alawali ataxiyaadka hore fadhigiisa oo lugta bidixda ah calaa calaacasheedaa hoose ayaad barida saaraysaa iyo ku fadhiisanaysaa lugtii marka waa babcanta dhabarkeedina wuxuu xigaa xagga dhulka calaacasheedina adaa ku fadhiya tii midigna way kuu qotontaa labada sujuudood fadhiga u dhexeeyana waa sidaa marka laba siyoodba waa la samayn karaa in cidhbaha aada ku fadhiistan waa kuu bannaan tahay inaad tadbidix guglato goglato midig qutumisana waa kuu bannaan tahay weeyaan nabigu nebigu sal allau alay wasalam caaisha waxay leedahay xadiidka muslim iyo abu daawud ibna maajah soo saarayaan kaana sal allahu alay wasalam yufrishu lyusra wa yansibu lrijla qulyumna nebigu lugta bidixna waa fidsan jiro waa goglan jiray lugta midigta ahna waa taagi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka abi xumayd ee isaguna bukhaari soo saaray faidaa jalasa fi rakcatayni jalasa calaa rijlihi lyusra wanasaba alyumna hadduu laba ragcadood markuu fadhiisto adxiyaad u fadhiistaba lugtaa bidixna waa ku fadhiisan jiray ta midigna waa taagi jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh alkhaamisata cashara masalada shan iyo tobnaad atawaruku waa misigaysi misig in loo misiga misigta in lagu fadhiisto waa misigaysi filakhiiri ay fi tashahud alakhiir adaxyaadka dambe in la misigaysto oo misigta lagu fadhiisto oo waxaa loo jeedaa qofku inuu misigta bidixda a ah dhigto dhulka saaro haddii aan la idmaayo lugta bidixdaana xagga hoose uu ka dusiyo dhudhunka hoostiisa u mariyo ayaa loo jeedaa saasna nabigu waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi xumayd baa u daliila salaadaha lagu samaynayo waa salaadahee waxaa lagu samaynayaa salaadii ulaaiye ah ama rubaaciye ah waa salaada saddexda rakacadood sida maqribka ama salaada afarta rakacadood sida duhurka casarka iyo cishaa'iga rakacadda u dambaysa fadhigeeda taxiyaadka ah maxaad yeelaysaa misigtaad ku fadhiisanaysaa waa taxiyaadka u dambeeya laakiin madhabta shaaficiyadu waa ka duwan tahay madaahibta kale madhabu shaaficiya wuxuu leeyahay isagu rakacad salaad waliba ataxiyaadka u dambeeyaa misigtaa lagu fadhiisanayaa waa garad sooma laakiin sidaa saxa ah nusuusta markaad u fiirsato rasuulkeenni calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa nusuustu salaada wixii saddex rakacadooda ah ataxiyaadka dambe ama salaadii laba ataxiyaadba leh oo saddex ama afar rakacadooda ah ataxiyaadka dambena in lagu fadhiisto misigta salaada wixii laba rakacadood ahna ataxiyaadka u dambeeya in caadi lugta lagu fadhiisto khilaafan lishaaficiya itibaacan linas atawaruku waa misigaysi la misigaysto bimacnaa misigta lagu fadhiisto fi lakhiiri ay fi tashaahud alakhiir asaadisata cashara wadcu lyadayni labadii gacmood waa in la saaro cala alfakhidayni labada bawdiyo dushooda mabsuudatan xaalay tahay mid fidsan madmuunata alasaabici faruhuna isku naban yihiin halkana wuxuu uga jeedaa atixiyaadkii <coughs> markaad atixiyaadka u fadhiisanayso waa inaad gacantaada bidixda ah bawdadaada bidixdaa dusha ka saarto farahana waa inaad saa u kala bixisaa isla markaa kala bixinta waxaad ku ladhaysaa waad isku nabaysaa waa inay faruhu saa u kala baxsanayn sidaa iyagoo farihii isugu naban baad bawdada dusheeda saa u saaraysaa saasaa nabiga ka sugnaatay ale salawatu wasalaamu alayh isla markaana waad kala bixinaysaa saasaa nabigu samayn jiray alayh salaatu wasalaam xadiidka wail ibnu xujrin waatuu leeyahay wawadaca kafahu lyumna calaa fakidihi lyumna wanasaba usbucahu liducaa'i wawadaca yadahu lyusraa calaa fakhidih lyusraa nabigu salawatu lahi wasalamu aley caynkaas samayn jira ahaabicata cashara ataxliiqu biibhaami lyumna ataxliiqu waa in taxliiq laga dhigo waa in goobaabin laga dhigo goobaabin waa in laga dhigo biibhaami lyumna suulka midigta gacanta midigtaa suulkeeda iyo walwustaa fardhexada fi tashahudi ay fi xaalati tashahud xaalada tashahudka la akrinayo oo wuxuu u jeedaa haddana fartii in saa loo taago oo suulka iyo fardhexada saa laysugu qabto suulka iyo fardhexada marka laysku qabto goobaabin baa soo baxay somaha markaadi halkaa goobabin baa kasoo baxaysa taxliiqu marka waa maxay waa suulka iyo fardhexada saa laysugu qabto halkaa goobaabin baa kasoo baxday marka imanka taxliiqaa la sameeyo goobaabinta ay soo baxdo suulka iyo fardhexada marka nebigu saddex siyaabood baa uga sugnaatay inuu nebigu fardhexada suulka bartanka ka saaray oo sidaa u qabtay salawaatullahi wasalaamu calayh iyo inuu nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh halkaa darafka ah uu saa u qabtay nebigu salawatullahi wasalaamu calayh oo markaa goobayntu soo baxday iyo inuu nebigu sidaaba yidhi halkaa intuu ka saaray inuu may sidaa yidhi oo suulka iyo fartaa intuu saa isugu ladhay saa u taagay saddexdan faroodna uu saa u laabay saddexdaa siiqo waa sugnaatay mar waa sidaas oo xalqad baa loo samaynaya marna halkaasaa laga qabanayaa fartii marna halkaasaa la saarayaayo fartaa docda lagaga nabayaa suulka saddexdaana waa la laabaya soo saddex qaab maaha saddexdaa qaab baa nabigu sameeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh saddexdaa qaabba inaad samaysaa wacan si ay kugu suura gasho kudayashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ataxliiqu waa in xalqad iyo giraan laga dhigo ama goobaabo biibhaami lyumnaa suulka gacanta midig walwustaa iyo fardhexada fi tashahudi xaaladda ataxiyaadka la akhrinayo insaa la yeelo athaaminaa cashara alishaarau bisabaaba alishaaratu waa tilmaamid qofku uu wax ku tilmaamo sidaa u taago bisabaabati fartaa sabaabadee murdisada ah fiihimaa labada ataxiyaad gudahooda waa ka hore iyo iyo ka dambe inaad farta saa u taagtid oo aad weli nebigu sal alay wasalam wuxuu samayn jiray fartan intuu sidaa u taago ayuu weli nebigu sal ly wasalam fartana eegi jiray ishiisa kama leexi jiray fartaasuu eegi jiray markaasuu nabigu dhaqdhaqaajin jiray salawaat llahi wasalaamu alayhi farta dadka qaar baa sidaa farta udhaqdhaqaaji sidaa sida inay wax walaaqayaan oo kale warkaasi sax ma aha ee dhaqdhaqaajintu waxaa la doonayaa fartii inay sidaana u taagnaato dhaqdhaqaajintiina ay socoto see ku hirgelaysaa sidaana ile nebigu farta hala dhaqdhaqaajiye wy waa taxriiq waa dhaqdhaqaajin naf farta hala waalo nabigu ma odhan sal alay wasalam saasaa fartii loo taagayaa markaasaa qunyar iyadoo taagan ayaa saa fartii loo odhanaya sidaa qunyar iyadoo taagan agna taagta xagna way ka taagan tahay xagna waa dhaqaaqaysa somaa farti xagna waa taagan tahay xagna waa dhaqaaqaysa taxriigu marka waa caynka ee sidaan baasha loo waalayo ma aha iyadu saasaa fiican oo waxay culimmadu isweydiiyaan ma marka atixiyaadku qofku u fadhiistu ku bilaabayaa dhaqdhaqaaqa mise marka uu taxiyaadka ashhadu an laa ilaha illa allahu maraya shaaficiyadu waxay leeyihiin qofku marka uu marayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu markaasuu farta fag siinaya farta waa garta soomaa oo saa u taagaya laakiin inta kale gacantiisu waa iska caadi ashhadu an laa ilaaha ila llahu ila allahu markuu marayo farta ha taaga bay ku waa baan soo maha dhaqdhaqaaquna dhaqdhaqaaqu axaadiis saxiixa ah kusoo aroortay nebigu sal allau alay wasalam inuu tilmaamay shaydaanka bir madaxa lagala dhacayo inay uga daran tahay dhaqdhaqaajinta oo xadiidkii waali ibni xajarin wuxuu leeyahay uma qabada intayni min asaabicihi waxallaqa xalqatan uma rafaca asbacahu fara'aytu yuxarikuha yadcuu biha nabigoo dhaqdhaqaajinayo ku ducaynaya baan arkay salawaatu wasalaamu calayh saasaa marka farta in la dhaqdhaqaajiyo sheekhulalbani isagu sifatka wuxuu rajaxaya saan u malaynayo saan filayo in sifatka wuxuu rajixi jiray isagu in salaada bilow ilaa dhammaadba qofku farta u dhaqdhaqaajiyo waana sidaa fiican oo farta ina dhaqdhaqaajisid oo weli dhaqdhaqaajinta iyo fartaanidu waa in ay fartaada salaada intaad ka baxaysa ahaata dadka qaarba markay salaada ka baxayaan intay farahaba sii daayaan asalaamu calaykum raxmatullah asalaamu calaykum caynkaa yidhahda waa sax maaha qorkaas waa in fartaada sidaa kuwaa salaadii ka baxda asalaamu alaykum waraxmat ullah kadib markaa faraha sii dayso ila hawsh baad ku jirtaa weli kuma dhammaan ta dambe markaad naqsato ayaad farahaagii caadi ka dhigaysa marka saasaa sunnihii nabigeenna ah salawaatu llahi wasalam aleh qofku maalmaha yaree adduunka uu joogo waxaa wacan inuu cibaadadiisii ku miisaan dhigo ku miisaamo tii nabiga caleyh salaatu wasalaam ataasicata cashar aliltifaatu waa eegid uu qofku haddii alla idmaayo uu eego yamiinan dhanka midig fi tasliimati luulaa salaamo naqsiga hore salaamo naqsiga hore qofku waa inuu haddii alla idmaayo xaggan eega assalaamu calaykum waraxmat ullah waa inuu eega oo nebigu sala allahu calayh wasalam siyaabo badanba waa u samayn jiray marmar nebigu si fiican buu dhabanka u dadbi jiray ilaa qofka xagga dambe joogaa uu dhabankiisa si toosa u wada arko marmarna wax yar buu dadbi jiray nebigu salawatulahi wasalaamu calayh marna wax yar buu dadbi jiray marka aliltifaatu waa milicsi iyo daymood yamiina dhanka midig la midigsadoo la dayo fi tasliimati aluulaa salaama naqsiga hore insaa la sameeyo ayaa fiican alltifaatu eegid iyo milicsi weeye shimaala dhanka bidix la eego fi tasliimati thaaniya salaama naqsiga labaad insaa la yeelo nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi saasuu samayn jiray weli xagga alfaada xaggeeda xadiidkan waxaa u daliila caamir ibnu sacdin can abiihi waatuu lahaa kuntu araa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yusallimu can yamiinihi wa can yasaarihi xataa araa bayaada khadihi ilaa dhabankiisa cadaantiisa aan arko xaggan iyo xaggan baa nebigu u salaamo naqsan jiray qaabka salaantana waxaa sugnaatay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhanka midigta in loo yidhaahdo dhanka bidixda assalaamu calaykum waraxmat ullah oo marka lagu darin maxay wabarakaatuhu dadka qaar baa asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabarakaatuhu raaciya waa khalad nebigu sal alla alay wasalam wabarakaatuhu dhanka midig keliya ayuu raaciyey waxaa sugan oo kale inaad tidhaahdid asalaamu alaykum waraxmat ullah asalaamu alaykum waraxmat ullah taana waa kuu furanta waa fahamsoomaa waxaa khalada asalaamu alaykum asalaamu alaykum saa khalad ah wixii dhammaystirtaa waraxmatullahi nabigu in la yidhaahdo iyo wabarakaatu mid la raaciyo labadaa waa ka sugnaatay sheekhu waxaa jirta caleyh raxmatullah kitaabka qoray meela uu ka tegey baa jirta oo sunnooyinkii ka mid ah ilaa ilaa laba saddex qodob buu ka tegey waxaa ka mid ah qodobada sheekhu matniga ku sheegin oo ka tagay oo dee nusuusta laga fahmayo jalsat listiraaxa soo kamuu tegin miyay ku jirta hadda jalsat listiraaxa sheikhu ma sheegin waa fadhiga fadhiga la yidhahdo fadhiga raaxaysiga leh waa qofku markuu sujuudda labaad ka tooso oo rakacad kale inuu u kaca uu doonayo in yar inuu yaro fadhiisto wuxuu leeyahy hadda malik ibn xuwayris anahu ra'a nabiya sal la alay slm yusallii faida kaana fii witrin min salaatihi lam yanhad xataa yastawiya qaacida salaadiisa tiro isdheer markuu marayo maalan rakacad saddexaad markuu u kacayo ma kici jirin ilaa fadhiga uu xoogaa ku ekaado nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaa kaloo sheekhu ka tegey oo aanu sheegin alictimaadu bilyadayni cala alardi cinda alqiyaami min arakca rakacad marka laga kacayo oo rakacad kale loo kacayo qofku ma isagoo aan meelna cuskan buu kacayaa mise labadiisii gacmood buu sii cuskanaya taa inuumuu sheegin soo maha miyuu sheegay jawaabtu waa maya marka waa inuu qofku gacmihiisii cuskadaa oo kacaa markuu salaadii kacayo waayo nabigu salawatu llahi wasalaamu calayhi saasuu u samayn jiray waaye adaabidu saadisu daabidka lixaad ee dawaabidii utaxya ka mid ah waa makruuhaatu salaati salaada waxyaalaha loo nacay inuu qofku sameeyo tiscatu tiscata cashara sagaaliyo toban makruuhan oo karaaha wey sagaal iyo toban shay baa salaada gudaheeda qofku inuu sameeyo shareecadu ay nacday kow tarku sunnatin sunno ka tegideed camdan ulakac uga tegay sunno qawli ah ama sunno ficli ah hadduu qofku si maaragtay ulakaca uga tago masale karaaha abuu ku dhacay mar haddii karaaha lagu yihahdo micnaheedu waxa weeyaan waxaa nuqsaamaya salaadiisii ajarkeedii ayaa nuqsaamaya oo waayo waayo ile sunnihii buu khilaafsan yahay wuxuu sameeyeyoo salaada ajarkeedii baa khilaafaya hadduu sahwi uga tagana muxuu ku kabayaa sujuud sahwi ku kabayaa markaa iyadana ah sun qawliya sun ficliya iminkaynu soo marnay athaniya labaad aliltifaatu waa eegeegmo wax la eeg-eego iyo wax la milicsado bilaa xaajatin baahi la-aan iyo dan waxaanay keenin inuu qofku wax iska daadaawado oo wax iska eeg-eego iyadoo wax xaaja iyo wax dana aanay keenin haddii alla idmaayo iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha makruuhaadka ah bal nebigu sal allahu alayh waali wasalam wuxuu ku sheegay masaladaasi ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati alcabdi waa waa shaytaanka salaadiisa qofka la cararaya oo salaada ka dafaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka haddii laakiin qofku xaaje ay keento sheekhu hadda wuxuu ku sheegay bilaa xaaja xaaja la-aan hadday xaaja keento ka waran hadday dani keento qofkii salaadii isagoo ku jira inuu wax eegaba hawl baa ku taagnayd cid buu hawl u diray hawl buu sugayay waxbuu cid buu meesha kula ballansanaa salaadii baa loo aqiimo waa galay meeshii ciddii kula ballamsanaa meel ku beegan buu ku tukanayaa marba meeshii cidima soo socotaa buu eegaya waa banaanta iyaduna dan baa keentay laakiin inuu salaada inteeda badan ku mashquulaa darano waxaa u daliila xadiidka imaam abu daawuud ibna maaja ay soo saareen sheekhualbani irwaha ku keenayo wuxuu leeyahay in sahl ibnu lxandaliya ninka la yidhaah wuxuu leeyahay huwiba bisalaati salaadii baa maalin loo aqiimay fajacala sala allahu alayhi wasalama yusallii wahuwa yaltafitu ila shicbi nebigu sal alla alay waslam wuxuu bilaabay inuu eeg eego goshii naga soo hor jeeda inuu marba eego wa kaana qad arsala farisan ila shicbi yaxrusu waxaa nebigu goshaa uu u diray nin faras fuushan oo waardiye iyo gaadh ah ayuu goshaa naga waardiye ku yidhi marba ninkii iyo goshii buu nebigu eegaya salaadiina waa ku jiraa xaajaa keentay soomaha markaasoo kale xaajo iyo dan baa keentay marka wixii saas oo kalea iyadu waa bannaan tahay oo laakiin qofku salaada inuu kaga mashquulo ayaa la diidaya xadiiska jaabirna wuxuu ahaa rasuulku sal allau aleh wasalam ayaa xanuunsaday markaasaanu rasuulka ku daba tukanay nabigu sal allau aleh wali wasalam waana soo eegayey markaasuu wuxuuna arkayey isagoo inagoo aanu taagannahay markaasuu nabigu wuxuu ohan jiray war iska fadhiista buu ohanay salawatulahi waslamu calayh athaalidu ka saddexaad iftiraashu diraacayhi iftiraashu waa inuu qofku goglado diraacayhi labadiisa dhudhun waa fii xaalati sujuud markaad sujuudayso waxaa lagugu talagalay labada gacmood calaacalahooda keliya dhulka in la dhigo laakiin dhudhumadaa waa in dhulka kor looga qaadaa marka qofku sidaa calaacalihii oo kale dhudhumadii inaanu u goglan oo labada dhudhub sidaa sidaa maaragtay ayda iyo dawacada iyo bisaduhu markay fadhiyaan ay u fadhiyaan oo kale oo sidaa ay calaacalaha iyo dhudhumada dhulka u dhigaan taasaa sharcigu diidaya oo nebigu sal allau alay ali wasalam waatuu lahaa ictadiluu fi sujuudi walaa yabsud axadukum diraacayhi inbisaaq alkalbi war sujuudda ku toosnaada ku ictidaala markaad ku jirtaan qofka idinka midka ah iyaanu dhudhumadiisa fidin oo dhulka goglin markuu sujuudsan yahay sida aygu uu sameeyo oo kale xadiidkanna wuxuu ahaa idaa sajadta fadac kafayka warfac mirfaqayka marka aad sujuuddo labada calaacaloodna dhigo labada dhudhunna kor u qaad baa nebigu yuri salawatullah waslamu calayh alraabicu kan afaraad waxaa ka mid a ah waxyaalihii makruuhaadka salaada alcabathu ciyaar ciyaartii baa ka mid a ah qofku inuu haddii alidmaayo timihiisa ku ciyaaro oo marba haddiigayaa wuxuu tilmaamay iltifaat bilh taqmiid lcaynayn waa qofkii o indhihii isku dhejista salaadii buu ku jiraa labadii indhood buu isku jabiyo isku qabsaday makruhaadkii bay ka mid tahay iyaduna oo qofku hadduu labada indhood labadan indhood dareemayaasha waaweyn ee jirka ka mid yihiin oo qofku maskaxdiina waxaad moodaa marka indhaha saa isugu qabato nooc maa maskaxda inay soo daboolmaysaad moodaa hadda adigoo caadi haddaa indhaha isku qabato inay maskaxdaada daboolmaysaad moodaysaa markiiba marka talmiidulcayni labadii indhoodoo laysku daboolo oo indhihoo laysku jabsado oo salaad ku jiro qab laysku siiyo ayaa mamnuuc ah waxaa kaloo mamnuuca xamlu mushqilin lahu inuu qofku qaado wax mashquuliya wax ku mashquulinaya waa inaad qaadid iyada mamnuuc wey laakiin hadday xaaja keenin wey haddaynay xaaja keenin ayaa iyaduna maaragtay la diidaya waa xamlu mushqilin lahu iyo wax qofkii mashquuliya inuu qaado ayaa la diiday iyaduna waxyaalahaas dhan baa marka sheekhu tilmaamaya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi sheekhu alcabathu ciyaartiibaa iyaduna ka mida ah waxyaalaha la diiday cabasku inuu qofku timihiisi ku ciyaaro maryihiisi ku ciyaaro garhkiisi taataabto qofku waxaaso dhan waa makruuh waayo nebigu sal allau alay ali wasalam ninkii masaxayay meeshuu ku tukanayay marba sujuudda meeshuu ku tukanayay wejiga dhigayay marba sidaa u masaxayay wuxuu ku yidhi in kunta faacilan fawaaxida haddaad samaynayso aad meeshii marba wax masmasaxayso mar qura samee buu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaamoo ha ka badin buu nebigu yidhi salawatulahi mar qura uun samee baa nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh uu ku yidhi marka salaada waxaa la yidhaha dhaqdhaqaaqyada salaada ku yimaada waa ilaa shan xaraka waajiba xaraka muxarama xaraka maarata mubaaxa xaraka mustaxaba xaraka makruuha shantaasay ku sheegaan oo waxay yidhahdeen dhaqdhaqaaq waxaa jira haddii salaada la sameeyo ay xaaraam tahay waa dhaqdhaqaaqii isagu xidhiidhay ee qofku salaada intuu xidhay ilaa inta uu ka baxayay maanto dhan u dhaqdhaqaaqayo oo salaada maslaxadeeda aan ahayn ka labaadna waxa weeyaan waa dhaqdhaqaaqii isagu makruuha ahaa oo kaasna waxa weeyaan kii aanay wax baahiya dana aanay keenin oo qofku mar saacaduu hagaajinayaa mar kaatunku hagaajinayaa mar maryuu hagaajinayaa mar isagaa isgeegiijinaya xaaladda saddexaad waa xarakatun mubaaxa waa dhaqdhaqaaq isagu iska banaano mubaax ah waxa weeyaan isaguna waa wixii dee qofka wax mashquulinaya uu iska riixayo wixii mashquulinaya qofku iska riixayo oo maaragtay dee maal waxbaa qofkii ku imanaya markaasuu qofkii hadii alid wixii mashquulinaya u iska leexinayaa uu iska daboolayaa kitaab baa sidatay kitaabkaa kugu soo beegnaa alaabbaa sidatay way kugu muuqatay xaggan kale isaga rogtay xaraka waxaa jirta mustaxab ah oo sunno ah saf baad ku jirtay safkii kaa horreeyey baa meel ka banaanaateen qof baa ka baxay waad dhaqaaqaysaa waad gelaysaa xaraka waajibaa jirta adoon qibladii meel ahayn u tukanayaa lagu yidhi qiblada halkaama ee xaggaa u leexo inaad dhaqaaqdaa waajib weeye ama adigoo maradaadii najaasahay leedahay aadan ogeyn ayaa lagu yidhi war maradaa ku tukanayso qofkan tukanayow nijaasay leedahay salaadaada ma ansaxayso waad ka baxaysaa markiiba weyaan atakasuru takhasurkii baa ka mid a waa kiliyaysigii kiliyaha in la qabsado in qofku salaada markuu xidho oo taagan yahay labada kiliyood inuu qabsado oo kiliyaha inuu qabsado waxaa looga jeedaa micnaheedu waxa weeyaan afar siyoodba waa noqon kartaa ama shan siyood inuu qofku gacantii midig u saaro haddii alla idmaayo gacantii eh, kilidii bidixeed saa u saaro isagoo salaadii ku jira ama inuu gacantii bidix kilidii bidixeed saaro ama inuu gacanta midigna kilida midig saaro gacanta bidixna kilida bidixdaa saaro ama inuu haddii alla idmaayo labada gacmood kili isugu geeyo midix ah ama labada gacmood uu kilida midigta isugu geeyo intaba nabigu waa reeyay sal la alay wasalam waatuu lahaa rasuulku s abi hurayra nahaa rasuul sal alay wasalam an yusaliya rajulu mukhtasira ninku inuu isagoo kilidiisa haysta tukadaa nebigu waa nahiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh imaamu nawowi kitaabka sharxu muslimka ah masalada markuu ka hadlayo mujaladka shanaad saxada soddon iyo sagaal wuxuu leeyahay xikmadda loo diiday marka aynu tilmaana buu yidhi kilida yaa la qabsan salaada gudaheeda dhowr waxyaaloodba waa lagu sheegay waxaa lagu sheegay inahu ficlu yahuud yahuud ficilkeedii inuu sidaa ahaa markay salaada tukanayaan waxaa kaloo uu leeyahy imaamu nawowi qiila ficlu shayaan waa shaydaan dhaqankii baa la yidhi waxaa kalo uu yidhi imaamunawowi oo shaydaan dhaqankii waxaa loo yidhi buu leeyahay shaydaanku samada markuu ka soo degayey labada keliyood isagoo haystuu soo degay dabceenate qof shaydaan soo degaya arka ma jire un sheekhu waxaynate un waa wararkii la yidhi unbuu ururinaya waxaa kaloo sheekhu leeyahay waxaa la yidhi qiila inahu ficlu lmutakabiriin kuwa isla weyneys kibriya ficilkooda dhaqankooda weeyaan aqwaashaas sheekhu waa keenayaa adigu mar hadduu nebigu reebay in laga fogaado weeye alayh isalaatu wasalaam asaadisu ka lixaad atahaabu waa hamaansigii qofku inuu hamaansado salaada gudaheeda waxyaalaha makruuhaadkay ka mid tahay waase goorma goortay karaaha noqonayso waa laba mar marka ay noqoto bay karaaha noqotaa marka qofku oo hamaansigu cod la socdo uu qofku haax leeyahayo uu maaragtay cod ku daro iyo marka uu afkiisa gacanta saari waayo markuu afka gacanta saari waayo afku saas laga kala qaado afka gacanta saari waayo iyado markaasaa la sheegaya markaasaa la diidaya haddii laakiin gabadhu ay niqaabantahay tahay maalan oo ay hamaansato niqaabkeeda afka u saaran dhibaato ma laha niqaabkii baa meesha hadaanay gacanta xitaa saarin dhib ma laho niqaabkii baa afka u saaran iyada oo markaa shaydaanku dee uma dusi karo xadiid bukhaariya baa wuxuu tilmaamayaa in shaydaanku intuu qofka markuu hamaansado hadduu afka gacanta saari waayo inuu haddii alla idma ilaa hamaansiga waxyaaluu jecelay bay ka mid tahay qofka intuu calooshiisa uu galo afka intuu ka galo inuu calooshiisa ku ciyaaraya qofka hamaansiga marka marka la amaansanayo goortuu karaahan noqonaya salaada gudaheeda waa goortii qofku afkiisana aanu gacantii saarin haddii aan idmaayo codna uu ku daro haah uu qofku yidhaahdo mala markaa labadaa qodob ay yeelata wey asaabicu kan toddobaad istiqbaalu suuratin waa sawirka horjeesigii qofku inuu sawir ka horjeesto oo meeshu u jeeday ee qiblada ahayd inuu sawir daah sawirra leh ama sawir meesha ku dhegan qofku inuu qaabilo si salaadiisii uga mashquulo nebigu sal allau alay wasalam maalin guriga caaisho daaradiisii ugu tukaday oo xagga albaabka uu haddii alla idmaayo uu lahaa daah midaba leh nebigu wuxuu yidhi amiitii canaa qiraamaki haada daahaagan caaisho inaga zuuli fa innahu laa tazaalu tasaawiruhu tucradu fii salaatii salaadayda gudaheeda sawiradiisii kamay zuulin in haddii alla idmaayo la iisoo bandhigayo marba waa igu soo baxaya sawiradiisu waxaa ka mid a ah waxyaalihii istiqbaalu suuratin sawirka horjeesigii baa ka mid ah athaaminu kan sideedaad wa farqacatu lasaabic farqacatu lasaabic baa ka mid ah waxyaalihii makruuha farqacatu lasaabici waxa weeyaan ka shanqadhinta faraha laga shanqadhiyo